alxamdu lilaahi rab lcaalamiin sal allah wslama wbaaraka cla nabiyina wxabiibina muxamed bni cabdillaah khaatami alanbiyaai wlmursaliina wcla alihi waasxaabihi alkiraam wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilahi cla kulli xaal ama bacd waa aayadda baynu maraynay suurat lacraaf qisadii baynu ku dhex jirnay nebi muuse calayhi salaam iyo walaalkii haaruun iyo reer banu israa'iil waxaa ilaahay uu ka soo warramay markii nimankii cudurdaarka bixinaya reer banu israa'iile toddobaatanka ahaa ay halkaa duurusiino tegeen inaan wax khayr lihi ka soo yeedhin laakiin ay yidhaahdeen ilaahayna tusi kadibna kow lagaga wada siiyo digta laga wada jaray dib loo soo nooleeyey nebigani waa ducaysanayaa waxa uu ka cudur daaranayaa waxa ay sameeyeen xumaanfalowgu dabeedna wuxuu ihi waktublanaa fii haadihi dunyaa waxaad noo qortaa ood noo qadartaa adduunyadan dhexdeeda xasanatan wanaag wa fil aakhira aakhirana ilaahay ilaahayow xasanaad noo qor innaa hudnaa ilayk ilaaha waannu kuu toobadkeenna waa kuu soo noqonnay qaala ilaahay baa wuxuu idhi isagoo nebi muuse u jawaabaya cadaabii usiibu bih cadaabkayga waxaan ku ridayaa man ashaa'u ciddan doono wa raxmatii naxariistayduna wasicat kulla shay shay walba way ka ballaadhatay fa sa aktubuhaa waxaan u qori doonaa oon u waajibin doonaa ixsaan anigoo u samafalaya liladiina yattaquuna kuwa ilaahay ka cabsanaya wa yu'tuuna azakaa sakadana dhiibaya ee quudhaya waladiina kuwii baan siinayaa hum iyagu biaayaatinaa yu'minuun aayadaha iyaga rumaynaya nabigaasi waxa uu ku ducaystay adduun iyo aakhiraba ilaahayow xasanaad baan ku weydiisanay waa sidaas weeye oo suuratulbaqara haddii aad akhrido ilaahay waxa uu qiimeeyey ducada dadka qaarkood wuxuuna leeyihin rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wamaa lahu fi laakhirati min khalaaq adduunyada ilaahay waxna sii dad iyo dunyo iyo lacag iyo anfac iyo waxaasunbay ku fikirayaan oo keliya liiskana aakhiro shay la idhaahdaa uguma jiro laakiin dadka muuminiinta wuxuu ilaahay ku ammaanay inay leeyihiin rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar sidaasoo kaleu nebi muuse ilaahay buu weydiistay adduunye iyo aakhiraba waana min jawaamici ducaa ducooyinka koobkooban laakiin guda ballaadhan weeye ee macnaha weyn xambaarsan qur-aanka iyo sunnaduba ayna baraysa inaynu ku ducaysanno waxay halkaa tusinaysaa oo laga faa'idaysanaya qofka muuminka ahi waa qof han weyn macnaha rabitaankiisi iyo raqbadiisu aad bay u weyn tahay wuxuu ogsoon yahay adduun iyo aakhiraba inuu ilaahay gacanta ku hayo labadaba ilaahay buu weydiisanayaa wuxuu ogsoon yahay inaanay iscidhiidhayninoo hadduu addoonku ilaahay weydiisto adduunyo macnaheedu inaanu aakhiro ka go'yn hadduu aakhiro weydiistana inaanu adduunyo ka go'ino labadaba ilaahay gacanta ku hayo weydiisanayo innaa hudna ilayka haada yahuudu hawdan waa soo noqonay marka erayada tafaasiirta qaarkood baa odhanaya sababaha yuhuud lagu magacaabay waa odhaahda ay yidhaahdeen waanu soo noqonay waqtigii hore towbadkeen baabay ahayd iyo ammaan laakiin markii dambe aad buu eraygani noqday iyo macnahani oo yahuud baaba lagu magacaabay marka haddii berigii hore uu ammaan ahaa magacani wakhtigii dambe wuxuu isu rogay maadaamay mujrimiin noqdeen inuu yahay mid sheegaya dad malcuuniina ah oo la nacdalay ilaahayna sidaasuu sheegayoo cadaab iyo naxariisba inuu isagu hayo adduun iyo aakhiraba cadaabkayga waxaan ku ridayaa ciddaan doono naxariistayduna shay walba way ka ballaadhantay naxariistaa ballaadhan ayuu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam mar uu u yimi nin reer miyiya kolkaasaa hashiisii buu tuiyeyoo nebigu ku tukaday dabadiisa calayhi salaatu wasalaam ku daba tukaday ninkaas uu xun buu qoonsaday kadibna waxau ihi allaahuma arxamnii wa muxamadan walaa tushrik fii raxmatina axadan intuu dhaqaajiyey buu ihi ilaahayow aniga iyo muxameduun naxariistaada na siiyo cidnaba ha nala wadaajini markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam taa waa ku diiday oo waxau lahaa waxa aad soo koobtay shay waasica laqad xadarta raxmatan waasica shay ballaadhan ayaad soo koobtay buuhi waa ninkaas anaa wuxuu ku bakhayle waxaanu gacanta ku hayno ilaahay hayo ilaahay boqol naxariisood buu sameeyo ifka midunbuu keenay sagaal iyo sagaashanna jannada ayay ugu dambeeyaan muminiinta midkan ifka la keenay halkaa naxariis ayaa waxa isugu naxariisanaya waxalla waxa makhluuq oo dhan xataa dahalka wax cuna ilmihiisa yar sababta uu ilkaha uga turayo ama ugu naxariisanaya waa taa daraaddeed neefka xoolaha marka ilmihiisa yar uu ku hoos dhaco qoobka had iyo jeer kuma joojiya wuu ka ilaaliyaa naxariistaasu ayaa laysugu wada naxariisanaya maxaad u malaynaysa haddii khalqigan oo dhan halkaa midhu uu qaybsamay sagaal iyo sagaashanka halkaa ku dambeeya waa meel lagu liibaanay oo lagu raaxaystay oo barwaaqa ku dambaysa bay sheegaysa laakiin ilaahay wuxuu tilmaamay naxariista dadka calafgo-aya oo aan dibnaha gelinayinay jiraan waa diinlaawayaasha naxariista diin baa lagu helaa iimaan baa lagu helaa alla kacabsi baa lagu helaa tii qur-aanku wacayimay fa sa waxaan u waajibinayaa waxaan u qadarayaa waxaan ku gaar yeelayaa liladiina yattaquuna wayuutuuna azakaata waladiina hum biaayaatina yu'minuun saddexdaa arrimood kuwa laga helay waa diin iyo iimaanuun iimaan iyo dhaqan wanaagsan qofka laga helay waa alla kacabsi waa sekadoo la bixiyo waa aayaadka ilaahay oo la rumeeyo aayaadka ilaahay haddii la rumeeyey waa lagu camal falay bay sheegayaan labada jumlo hore kol hadduu qofku ilaahayna ka cabsaday sakadiina bixiyey rumayntii aayaadka ayuu camal u rogay marka diintaasaa lagu helaa naxariista diinla-aantuna waxay keentaa inuu qofku naxariista ka qado ilaahay baa wuxuuhi wa kaana bilmu'miniina raxiima mu'miniinta unbuu ilaahay u naxariisanaya maalinta qiyaamaha wuxuu ilaahay sii sifeeyey haddaba isagoo nebi muuse warbixin siinaya kitaabkii towraad sidan dadka ugu sheegaya reer banu israa'iil u caddaynaya naxariistan ilaahay cidda helaysa saddexdaa sifa dadka lahaa weeye sifooyinkan kalena way leeyihin naxariista ilaahay dadka helaya aladiina waa kuwii yatabicuuna raacaya ee asxaabta u noqonaya annabiya alumiy alrasuula annabiya alumiy rasuulka nebiga ah ee ummiga ah dadka raaci doona ayaa ilaahay u naxariistaa siinaya alladii rasuulkaasoo yajiduunahu ay helayaan reer banu israa'iil maktuuban cindahum isaga oo maktuuban ku qoran fi tawraati towraad buu ku qoran yihi towraadda oo cindahum agtooda ahaatay kitaabka towraad ay hayaan baa rasuulkaa sheegaya walinjiil buu ku qoran yihi towraad iyo injiilba oo ay hayaan labadaba nebigaasi way ka warramayaan rasuulka sifooyinkiisu waxa weeye ya'muruhum bilmacruufi wayanhaahum can ilmunkar waxa wanaagsanna wuu faraya wax xunna wuu diidaya wa lahum ayibaat rasuulkaasi wixii wanaagsan buu dadka u xalaalaynaya wa calayhim alkhabaa'if wixii xunna uu ka xaaraantinimaynaya wa canhum reer banu israa'iil waxa uu ka ridayaa iyadoo ilaahay u ogolaanayo ishrahum culayskoodii wixii culaysahe saarnaa iyo walaqlaala kadeedkii ama silsiladihii allatii kaanat calayhi dushooda saarnayd aqlaal waa isna culayskii saarnaa un waxalla waxaa barakada rasuulka iyo ducadiisa iyo fadligiisa ilaahay kaga daynayaa dadka faladiina aamanuu bihi nebigaa cidda rumaysa wa casaruuhu xoojiya wa nasaruuhu u hiiliya waattabacuu raaca oo diin ka dhigta annuura qur-aankii alladii unzila macah qur-aanka nebigaa loo soo dhiibaya kuwa raaca waa nuure ulaa'ika hum lmuflixuun kuwaasibaa horu maray oo guulaystay baa ilaha wy labadan aayadoodba waxay sheegayaan naxariista ilaah ee adduun aakhiraba qofka diin labaa helabaa inu soo nidhiyo oo waata aayaadku ay caddeeyeen qofkaa diinta lihi wakhtiguu doonayana ha joogo qoladuu doonayana ha ahaado meeshuu doonayana ha ka soo baxo hadduu reer banu israa'iil yahay iyo hadduu ummadaha ka dambeeya yahay ilaa inta ilaa qiyaami saaca laakiin si toosa ah waxaa ilaahay u ballantan uga qaadaya reer banu israa'iil towraad buu kula hadlayaa marka imikaba baa ilaahay u leeyay naxariistaa waxaa helaya cidda nebi maxamed uu nebi u yahay calayhi salaatu wasalaam qur-aankuna uu kitaab u yahay en towraadna ku dheganayn muusena ku dheganayn laakiin towraad iyo muuse mar hadduu rasuulkaiyo qur-aanku ka dambeeyey ka diindhiganaya rasuulkana raacaya saasaa ilaahay ku nuuxnuuxsado caddeeyey sifooyinka nebiga waa rasuul waa nebi waa ummi saddexdaas sifada ilaahay uu israaciyo waa min sifaati rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuul garanay waa kii dadka loo diray nebina waa kii loo waxyooday labadaba uu ahaa al ummi umminimadu waa inaanu waxna ahriyayn waxna qoraynin akhriska waxaa looga jeedaa macnaha shay qoran ma ahriyayo ma kicinayo gacantiisana kuma qorayo labadaasi ammaanbay isaga u ahaayeen ahrila'aantaa aanu buug kitaab ahriyayn iyo wax qoran iyo qoraallaantu ammaanbay u ahaayeen hadduu wax qori lahaa waxay odhan lahaayeen isaga ayaa qur-aankan soo qortay dee waabay isagoon waxna qorin waxna ahrinoo lagu ogyahay ayay yidhaahdeen asaatiiru lwaliina ktatabaha fa hiya tumla calayhi bukratan wa asiila waa sheeka xariirtii ummadii hore oo isagaa soo qortay bay yidhaahdeen waana la ogyahay inaanu waxna qorin waxna akhriyin nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin ummadda kale dee ammaanu ma aha oo qoraalka iyo akhrintu waxa ay ka mid yihiin nicmooyinka ilaahay bay ka mid yihiin ila nabiga shubhadaa iyo madmadowgaa gaaladu ay soo aroorinayeen baa lagaga deerifeeyey waa sidii gabayga oo kale gabay inay lahay ma barin qoraalkaana waa ka daaya ammaanba isaga u tahay waxay sheegaysaa eh, mar hadduu tilmaantaa leeyahay intan oo waxyigana ahriyayo intanoo xikmadiina ka soo burqanayso in waxi ilaahay uu kusoo degayo wuxuu akhrisiyo wuxuu soo qortay toonaanay dadka kale iyaga min nicam illaahi bay ka mid tahay inuu qofku waxna qoro waxna ahriyo nabiguna calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa waa kula dadaalayay haddii qoraalka iyo wax akhriska ay ka helaan dhexdooda waa koraska dhexdoodu ka furi jiray oo odhan jiray sasiya haddii markaa ah uu ka waayana dadka gaalada ah ayaa u odhan jiray ka barta sidii qoladii usaara beder raggii beder lasoo qabqabtay wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam madax farowsho uga dhigayay intaasoo qofoo dhallinyarada yadaa haddaad wax noo barto waa ku sii daynaynaa maxbuuskanow oo kii lacagta laga qaadaya waxaa la mid ahaa kii aqoonta laga qaaday ee aqoonta inoo reebayay dadku weliba wixii diintooda ay ku fahmayaan sida luqal carabiya oo kale akhrinteeda iyo qoraalkeeda iyo kicinteeda inay si wanaagsan u bartaan kuwooda waaweyn iyo kuwooda yaryariba waajib bay ku noqonaysaa si uu u garto qofkani qur-aanka u fahmo xadiidka rasuulka u fahmo calayhi salaatu wasalaam iyo diintiisa waay ilaahayna waa ugu mano sheegtay nuun waalqalami wamaa yasduruun suuratu nuun iyo suuratu lcalaq oo suuradihii uguba horeeyey kusoo degay nebiga labadaba waa ku xusay qoraalkii iyo qalinka nabigan waxay helayaan isagoo maktuuba ah, halkuu ku qoran yahay fi tawraati walinjiil cindahum towraad iyo injiil ay haystaan nabiga way qorayaan waa sheegayaan towraadina way kasii warantay injiilina way kasii warantay wamubashira birasuulin yatii min bacdi ismuhu axmed nabi ciise wuxuu leeya waxaan ahay rasuulla idiin soo diray reer banu israaiil waxaanay mid ku bushaaraynaya rasuul iga dambeeyo iman doono magaciisa axmed laydhaa axmed waa ismun min asmaai rasuuli sal allahu calayhi wasalam sidaasi bay ahaanoo markuu nebigu u yeedho wadaadadoodii joogay madiina ee u dhaa bal warrama sidaa qur-aanku sheegay ma ka helaysaan sifooyinkayga towraad way dafiri jireen laakiin kuwooda muctadiliinta kuwooda munsifiinta ayaa amaba islaamaya ayaa shaaca ka qaadi jiray oo caddayn jiray way dhacday mar intuu nabigu weydiiyey kuwa axbaartooda iyo suufiyaashooda ayaa wuxuu ku yidhi anshuduka billaahi aladii anzala tawraata hal tajidu fii kitaabika hada sifatii wa makhrajii ilaaha towraad soo dejiyaan kugu dhaariyey weliba waa dhaar oo iyagu ay aaminsanaayeen sidaa in loo marata dhaarto sifadaydaa iyo soo bixidaydaa qur-aankani sheegaya towraad ma ku haysa maya maya kumahay madaxuu gundhiye isagoo milaaha ka yaabin madaxuu sidaa warwareeji inankiisiibaa wuxuu hi waa beentiiyo sidaa iyadoo abaan ah ku haynaa oo maaragtay ay ku beeniyey <clears throat> waaya nabiga sifooyinkiisii waxaa uguba soo horreeyey rasuulnimada iyo nebinimada kadib wanaaggana wuu farayaa dadka xumaantana wuu diidaya waa sifada qofka muminka ahi uu caanka ku yahay waxay sheegaysaa iimaan qaralahoo qalbigiisa yaalla waxay sheegaysaa qofkan inuu diin u hiilinayo waxay sheegaysaa inuu u qiiraysan yahay waxa wanaagsan inuu hirgalo waxa xuminaa dad iyo dalba ka joogsado haddii qofku dareenkan uu yeelan waayo wax wanaagsanna fari waayo cid waxunna u deydi waayo iimaankiisiibaa shiiqay shiiqay markaasaanu xumaha ka siqsiqay waa sifooyinka ilaahay ummaddan uu ku ammaanay buu nebi maxamed horseed ugu yahay calayhi salaatu wasalaam dadka had jeer mufsidiintuna xumaanta ay booshaaqayaanay budka la dhacayaan wax ka duulduulayaan marka ay ogyihiin dad mas-uuliinah iyo shacbiba cid diidaysa inay jirto waa tuugga oo kale qofkaas qofka xumaanfalowgu waa tuug tuug oo kale wey tuuggu haddii lagu qayliyo wuu cararaa shaqadiisa ugu muhiimsane waxa wey inuu firdhado tuug fashilmay waa inuu firdhado markaa qofkan xumaanta samaynayna waa saasoo kale hadduu helo cid ku qaylisa oo ogyo in lagu qaylinayo wuu gabanayaa wixii la jahri maayo wixii saasaaba laga yaaba inuu kaga joogsado hadduu laakiin ogyo cid la hadlaysa inaanay jirin oo laga haybadaysanayo ama laga baqanayo ama laga xishoonayo dadka oo laga yaaba inuu sanka kasoo geliyo marka dambe marka xumaantu waxyaabaha ay had iyo jeer ku muuqata ayaa ay ka mid tahay inuu ogaado qofka xumaan falowe cid inaana jirin sifooyinka nebiga waxaa ka mid ah reer banu israaiil wuxuu u xalaalaynayaa dayibka wuxuu ka xaaraantinimaynayaa wixii khabiia diinteenna sidaas kullu xaraamin khabiif wa kullu xalaalin dayib wax kastaoo xalaalihi waa wax macaan oo wanaagsan oo udgoon oo saafiya oo qofka dhan walba uga wanaagsan shayga xaraanta xalaashaa ilaahay wuxuu xalaaleeya wanaagu leeyahy shayga xaaraanta ahina waxaa loo xaaraantinimeeyey xumaanuu leeyahay ina alkhubha yatbacu alxaraam baa qawaacidda ka mid ah. a xaaraanta iyo waxa wada socda iyo khabiidnimada macnaha waxaanoo liito oo xun iyo xaaraanta wada socda marka aayaddu waxay daliilu tahay shay kasta oo aan nas gaarihi ku soo aroorin oo xaaraantinimaynaya haddii maalan shayga aad garan weydo talow ma xalaalbaa mise waa xaraam oo daliil khaas ahoo ku dultaagani aanu jirin waxaad ula soo noqonaysaa qaacidada aayaddani ay sheegayso miisaankaad saaraysaa markaa adigoo il ku eegaya dhexdhexaada il cadaaladeed ku eegaya oo qiimayntaadu aanay qalloocnayn qiimayntaadu marka horeba hadday dhan u qalloocan tahay waxba miisaami kari maysa marka wuxuna ad leedahay talow ma dayibbaayo u wanaagsan yahay mise wuu xun yahay wuu wanaagsan yahay waa xalaal weeye wuu xun yahay waa xaraam weeye waa qawaacidda jaadkiiyo sigaarka iyo culimmadu markay xaaraantinimaynayaan iyo daroogada iyo ay u dariishadaan jaadkii iyo sigaarkii iyo daraagiski waxyaabaha wax daliil khaas ahoo sida khamriga oo kale ku taagani ma jire kaa caamka ku taagan marka miiskuunbaa la saarayaa talo waxani caafimaadka miyuu u xun yahay dhaqaalaha miyuu u yahay cibaadada miyuu u yahay qoyska miyuu u xun yahay ummadda miyuu u yahay haddii haa la yidhaahdo waxa weeya wa calayhim alkhaba'if marka dee kolka miiska lasoo saaree la ydhahdo caafimaadkii waxbuu yeelay koow dhaqaalihiina wuu baabiye waa laba rag iyo dumarkiina wuu kala eriyey diintiina darxumuu u yeelay oo qof balwadaalihi diin hagaagsan mahayo ma cibaadaysanayo ee marna waa qaadiraysan yahay marna waa xaraaraysan yahay labadaasun arrinkiisu marna wuu marqaansan yahay marna wuu xaraaraysan yahay marka qaacidadaasaa qabsanaysa waxa mufti kaaga noqon kara xataa adigu haddaad go-aan qaadan kari weydo ka waxaan fulinaya iminka qofka takhsiinsana qayilaya ama jaadka cunaya haddaad weydiisaa tidhaahdo niyow miyuu wanaagsan yaho waa saxbaa mise wuu xun yahay oo dhibaatuu leeyahay wuxuu ka odhanaya wallaahi dhibaatuu leeyahay waana lagu saliday uun waanu ku ibtilaysannahay dhibaatuu leeyahay halla wax khayra maleh ayuu ku odhanaya isagoo takhsiinsan sidaa daraaddeed ayaa ay ku odhanayaan dadku markaad ka hadasho sheekhow bal heerkaa xaaraantinimada ha gaadhsiinine karaaha iyo wax ku sheeg karaahiya wax ama wadaadada cunaaba ka odhanaya ma gaadhsiisna xaaraane waa karaaha uun miyaanu ogayn karaahadu iyo xaaraantu inay isku qola yihiin sida sunnaha iyo waajibkuba ay isugu qolow yihiin <laughs> wax kaamu hamsiyo dhan bay isu raacsan yihin ina alkaraahiyata ukhtu lxaraam ama karaahadaaba mararka qaarkood karaahatu taxriim lagu tilmaamaaba karaaha xaaraantinimo taa isu sheegi mayna maantaoo dee qofku ninbaa la warxaafa gurigii reerkii oo degay baa la war gurigii waa kana hebelow soo baydh goor fiidcawla isagoo barbar maraya markaasuu yihi guriga waan arkayaae waa ogaangarabmar buu ogaangarabmar marka dadku way arkayaan waxaan dhibka uu ku leeya dhan walbee mujtamaca dhan walba inuu maaragtay mushkilada ugu weyne mujtamacan haysata inuu yahay ee caalamka wax kula midi aanay jirin oo xataa ummadaha kale waxyaabahay naga duwanyin waxaa ka mida ah waxyaabaha daroogada iyo waxa lagu sakhraama iyo waxa caqliga waxyeela koox gaarabaa ku ibtilaysan oo lagu yaqaano oo booliska ay sariyadaan laakiin innaga waxaa ku ibtilaysan acyaantii wadanka dadkii lagu dayanayayba examblkiiyo tusaalaha ahaa ayaa ku ibtilaysan suldaankiibaa cunaya oo sheekhiibaa cunaya oo kii madaxda ahaabaa cunaya oo taajirkiibaa cunaya marka laga waaniya wuxuu leeyahay dee sawka hebelba cunee hebelba cuna maxaa adiga kuu bidhaamay hadduu xun yahay may kuwaasiba iska daayaan waa arrin cajiiba weeye inta aynu kaga duwanay mushkiladda usii badan baa taas qofkaa tusaalaha laga dhiganayaana dee ficilkiisana waa la weydiinayaa kaa ku dayanaya ku ambadayna waa la weydiinayaa wax xaqiiqo jirta qofku intaa uu balwadda leeyahay muuqaalkiisuna waa madowya cibaadadiisu waa madowday caafimaadkiisu waa madowya marka uu qofku balwadda iska daayo had iyo jeer ee maalan duruusta uu yimaado ee muddo cibaadadiisa uu badsado ee wixii lahaa u calfay iyo cunadiisa uu iska isticmaalo kuwii saaxiibadii uu kasoo dhex baxay wuxuuna idhaahdaan warniyow khaanadanaad lacagta ka hesheed ka miistay maadna tusti <laughs> dee inuu tusiyo weyuu soo kaxeeyo mafrashka intuu kasoo kaxeeyo masaajidka keeno wey udhahda khaanadan ka miis war janaalaabaad u egatay ohanaya adigana caddaadee taniyo sidii janaalayaashaabaad naaxdood isbadasheen haybad yeelato midabka kuu soo noqdeen waxanaad heshe waa maxa dee inuu tuso wey iyo kaga bakayline waanu idhaahdo wee khaanadan ka miise waatana balila eeg dadkuna maanta runtii se dhakhaatiirtu maskaxdu ay ka markhaati furayaan ummad fara badan oo markaad wadadaa marayso gaadhiga hortaagan oo laamida laafiyoonayso qurux badan ood adigu kuba xanaaqsantaad leedahay war ka baydho wadada markaad sidaa usii eegto wuu isla hadlayaa qofkii isagoo faraha fiiqfiiqayaoo isla hadlaya ayaad arkaysa waanu xaragoonaya marka beersant badan baa soo faydfaydashadii ku jira oo weli aan ku dhufanin waxa intaa dheer weliba wakhtigan dambena waa la suneeyaa oo suntiibaa lagu buufiyaa si uu yeeshuu dhaqso ugu baxo marka arrinta ha loogu baraarugo xilkana dee ha la rido dadka ha la gaadhsiiyo cudurka ha laga saxo ilaahayba caafimaadka haye nebiga waxaa ka mid ah sifooyinkiisa reer banu israaiil wuxuu ka dejinayaa israhum waalaqlaal alatii kaanat calayhim isrigu waa culayska aqlaashuna waa culaysuun wixii cuslaayee axkaam ahaa ee berigii hore lagu xukumay hadday nebi maxamed raacaan waa ka fududaanaya waanay jirtaayoo wax badanoo ummadaha hore saarnaa xil ahaa innaga waa laynaga fududeeyey ummadeennan ummadeenna waa laga fududeeyey tusaalayaashuna waa badan yihiin oo mid iyo laba way ka badan yihiin waxaa ka mida nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in ummaddan salaadu meel kastay kusoo gaadha ay ku tukan karaan ummadihii hore macbadka iyo kiniisadunbay ku tukan jireen ummadani hadday biyo waayeen inay ciidda ku nadaafad qaadan karayaan ummadihii hore biyuunbay isticmaalayeen amaba meesha nijaasta waaba la goyn jirayba iyana oo arrin kaloo sii daraan ummaddan waxyaabaha aan la weydiinayn waxaa ka mid ah wixii qalbigooda soo maraya ee waswaasahee nafta ugu sheekaynayso kol haddaanu samaynin kuna dhawaaqin marka wax badan ayaa uu ka fududayn doonaa haddaba waxa ku guulaysanaya raacidda nebi maxamed ilaahayna uu ka abaalmarinaya dadka sifooyinkan laga helay faaladiina aamanuu bihi wacazaruuhu wanasharuuhu watabacuu nuura aladii unsila macahu ulaaika muflixuun sifooyinka afarta waa dadka rumeeyey u hiiliyey marka cazaruuhu wanasaruuhu waxay sheegayaan wacazaruuhu wacazaruuhu taageerayaalbay u noqdeen oo marka horeba nebigay garab taagayiin wanasaruuhuna ciddii soo weerartay ka difaacaya ama ciddii waxyeesho ayay uga aargudayaan rasuulka sala allahu caleyhi wasalam kufaarta ulaaika hum lmuflixuun yaa ayuha nnaas qul waxaa tidhaa nebi maxamedow yaa ayuha nnaasu dadow innii rasuuluullaahi ilaykum jamiican waxaan ahay rasuulkii la idiin soo diray sidaa u dhan tihiin alladii ilaahaasoo lahu u sugnaaday mulku samaawaati waalard lahaanshaha samooyinka iyo dhulka celiyo dhulba ilaaha iska leh ayaa isoo diray laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane yuxyii wa yumiit isagaa wax nooleeya wax dila awooddaa ilaahale wey fa aaminuu billaahi ilaahay rumeeya dheh wa rasuulihi rumeeya rasuulkii annabiyi lumiy mar kalaa lagu celiyo alladii rasuulkaasoo yuminu billaah ilaahay buu rumaynaya wa kalimaatii qur-aankiisuu rumaynaya wattabicuuhu nabiga raaca lacallakum tahtaduun si aa u hanuuntaan wamin qowmi muusa nebi muuse qoladiisii waxaa ka mida buu ilahay yidhi ummatun qolo koox yahduuna bilxaq xaqa ayay ku hanuunsan yihiin wa bihi yacdiluun isagana way ku garsoorayaan oo way ku cadaalad samaynayaan waa rumaysan yihiin dadkana waa ku soo hanuuninayaan iyaguna waa ku cadaalad samaynayaan way ku xaqsoorayaan markii hore aayaadka waxaa lagula hadlayay reer banu israa'iil iminkana waxa ilaahay uu kula hadlayaa ummadda oo dhan aayaddu waxay tilmaamaysaa risaalada rasuulku sala allahu calayhi wasalam ina risaalatu rasuuli caalamiya qur waa caalami rasuulku waa caalami risaaladdu waa caalami wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam shan arrimood inuu ambiyadii hore kaga duwan yahay waxaa ka mid a tan bucitu ila nnaasi kaafatan alaxmara waal shanta arrimoodeen kaga duwanee ambiyadii hore waxaa kamida ah in risaaladaydu ay caalamta qur-aanka markaad qisaska ahriyayso waxaad ahriyaysaa iyadoo laba nebi ay laba gobolo isku dhow joogaan sida luud iyo ibraahim oo kale laba nebi iyadoo loo wada dirayaba ummad sida qisadan iminka aynu ku dhex jirno nabi muuse iyo haaruun oo kale laakiin rasuululaahi moxamed sala allahu caleyhi wasalam wuxuu soo afjaray oo soo gebagabeeyey rusushii ilaahay waa khaatamu nabiyiin qur-aankanina waa caalam isaguna waa caalam marka arintaasi adiladeeda aad iyo aad bay u farabadayn caqliyo sharciba wa ilaya hada alqur'aan liundirakum bihi waman balaq nebi maxamed waxaad ku tiraa qur-aankan alla ii waxyooday si aan ugu digo cid alla cid kasta uu gaadhayo waman yakfur bihi min alaxzaabi fannaaru mawcidu cid alla ciddii gaashaanbuurta gaaladee diidda had kasta ha joogto naarbanuyabahybaa ilaahay wey fain aslamuu faqad ihtado wain tawallow fa innamaa calayka albalaaq ummadoo dhan wada gaadhsiiyo hadday ku raacaan hanuune qur-aanka aqbalaan haddii kalena adigu waajibkaaga waad gudato waa arrinta ay marar badan gaaladu had walba way ka doodaan wakhti walay joogaanba ama ha qoreen ama qowl ha ku yidhaahdeene way ka doodaanoo rasuulka carabta yidhaahdaan rasuulkii carabta iyo qur-aankii carabta Eh, annagu dee rasuul baanu leenahay kutubna waanu leenahay halkaasay ayay sheegaan taasina waa ta aayaadkani ay deerifaynayaan sidaa daraaddeed ilaahay wuxuu doonayaa dadkii nabiga ka dhexlay calayhi salaatu wasalaam qur-aankan ee muslimiinta ahaa ee eh, ilaahay uu ammaanada uga dhigay xilkan inay gutaanoo ay ka dhigaan mid caalamiyo iyo caalamkao dhan wada gaadhsiiyaan dadka ducafadee liita shaydaanku ku adeeganaya badeecadiisa liidata xambaarsana kufaartu wuxoodaa liita waxay ka dhigayaan caalami waa kuwan soo saaray annidaam alcaalami aljadiid marka lagu leeyahay nidaamka caalamka ee cusub waxaa la wadaa uun badeecadii shaydaanka iyo burushkiisa wasakhdaa in adduunyadao dhan la wada gaadhsiiyo ayaa la doonayaa laakiin rabbunaa wuxuu doonayaa subxaanahu watacaala in kitaabkan iyo waxyigani waa dawo dadka xanuunsanaya ee caalamka ku noole ay u baahan yihiin in la gaarsiiyo si quluubtooda iyo noloshooduba ay u caafimaado ta loo baahan yahay waa taas weeye xilka ummadda saaran nin hadwalay joogaanba kuwooda weliba mas-uuliyiintii ha u sii tuntuun roonaadaane xilkaas waa xil ummadda oo dhan saaran huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini lxaq liyudhirahu cala diini kullihi wakafaa billahi shahiida liyudhirahu cala diini kullih diinta kalo diimaha kale oo dhan si ay diinta islaamku uga daahir noqoto ay uga sarrayso saasoo qofka muslimkaa fikirkiisa iyo hamigiisu hadwar uu joogaba uu yahay kuma ega uun gobol keliya kuma ega uun qolo keliya kuma ega uun carab keliya laakiin waa dawada cid waliba ay u baahan tahay la wada gaadhsiinaya marka yaa ayuhannaas sidaa dhibaa ilahay uhi farriinta dadka iga gaadhsii nebi maxamedow u sheeg rasuulkii caalamigahaa inaad ilaaha ku soo dirayna uu yahay ilaahay xaqa ahaa awoodaha uu leeyana cidi aanay lahayn aladii lahu mulku samaawaati walard laa ilaaha illaa huwa yuxyi wa yumiin ciriyo dhulba isagaa leh geeriyo nololba isagaa haya ilaaha kaleeta haya waa kuma laa ilaah kale oo waxna dila waxna nooleeya midna cas namruud la yidhaahdo ayaa yidhi ana uxyi wa umiid nebi ibraahim bay doodeenoo ilaahad sheegaysaa waa kee buue dee waa ka waxna dila waxna nooleeya buu nebi ibraahim dee qudhaydaaba labadaa sameeya buu ila had iyo jeer dadka ducafada ah ee liitee shaydaanku ka dhex hadlayo kolba waxa ka soo yeedha wax fashilmayo oo lala yaabo dee nebi ibraahim waxa uu ahaa nin ilaahay u tababaray siduu u ifxaamin lahaa ee u aamusiin lahaa cadaada arrinta hore waxay ahayd arrin aan muuqanaynin ama xukmiyahoo qarsoon dee mid jeliyahoo muuqanayso daahirahoo cid waliba arkaysa ayuu u dhiibay dee qoraxda ilaahay xaggan u ka keenaa balyaro kala wareejin buui xagga nooga keen fa aladii kafara sidaasibaa marka ay tahay qofka muuminkaa ah, hamigiisa inuu xambaaro hamigii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dadka dabadaha jooga siiba mujtamacaadkeen ee wadamada dabadaha ku nool iyo gaalada la nool ma aha un waxa ay ka fikirayaan inuu noqdo qaxwaha yare ay qaadan lahaayeen iyo siday dadkan ula shaqaysan lahaayeen iyo sida inta caydha ay uga qaadan lahaayeene waa inay isku dayaan ammaano inuu qofkani sidoo uu gaadhsiiyo qofkan shaydaanka u xidhxidhan ila shayaadiin buu u xidhxidhan yahay qofkii xurtu waa la xuurtaysta warbaahin iyo meel loo shaqo geeya iyo si wax loogu sheego gaarah iyo waxbuu ku xidhan yahay marka dadkuna waa kala duwanyi qofka had iyo jeer mujtamaca dabadda iska xil saara bal inuu hamigaa xambaaro dhaqdhaqaaqa uu sameeyo dad badan baa ka midha keenay maraa norway joogay baa waxay ii sheegayeen nin dhallinyaro ah oo lodkiinan laleebo yaryarkaa iskuul ka baxee iyaguu dhaha ninkaasi sideed cadaana buu soo islaamiyey sideed dadka ummadda cadaanka ah ee waddankan u dhashay oo rag iyo dumarba leh ayuu siduu ugu akhriyaya kasoo dhaadhacayoo iminka isagaba ka dheeraynayo dacwadda la wadaa oo masaajidka jooga marka waa hanyaraanti ila qofkani markuu had iyo jeer qaxoonti noqdayba dad badan hankoodii hoos u dhacay oo qaxoontinimadana inkaaranoo waxay sheegaysaa qofkiioo gacmaha taagayo le waantashan waaye ii taliya asalkeedaba qaxoontinimada lagu sheegay lagule hebel wuu isdhiibay waa noocaa hebel wuu isdhiibay macnaheedu waa maxay wuxuu yidhi waan tashan kari waaye ii taliya marka halkaasay casharka casharkay halkaa ku joojisteen dabeedna inuu isagu baahan yahi looba baahnayn buu ka duulay laakiin sidaan ha u fikiraan ilaahay baa farag siinaya mahrajda marka nebi maxamed wuxuu ku baaqayo dadka caalamka ugu baaqayo xagga dambe ma dhigayo isaga laftiisaa horseed ku ah alladii yuminu billaahi wa kalimaati wuxuu nebigu rumaynayaa ilaahay oo dadka ugu yeedhayo wuxuu rumaynayaa kalimaadka ilaahay oo qur ah oo dadka ugu yeedhayo marka waxaana wuu ku yeedhayaa khayrka tusaalena wuu ku yahay waana sida ugu quruxda ee qofka daaci noqonaya laga doonayo inuu qowlna wax ku soxo ficilna wax ku soxo taasuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wa ana awalu lmuslimiin wa ana awalu lmuslimiin buu leeyahy watabicuuhu lacalakum tahtaduun cadaalada qur-aanku waxa weeye reer banu israa'iil iyo nasaarada iyo gaalada markuu ka warramo kooda wanaagsan si cad buu sheegaa wa min qowmi muusa ummatun yahduuna bilxaqi wa bihi yacdiluun qowmu muusa waxaa ka mida qaar xaqa ku hanuunsan dadka ku hanuuninaya kuna garsooraya qofku dee ilaahay khayr la doonay marka nimanka ku wada talagelina inay wada ambadeenoo israaceene dad khayrlebaa ku jira ku ogaada waqadacnaahum waxaanu u googoynay buu ilahay yidhi reer banu israa'iil itnatay casharata asbaadan laba iyo toban jilib ama qabiilo umaman iyagoo kooxo ah wa awxaynaa ilaa muusa nabi muuse waxaanuu waaxiyoonnay id istasqaahu qawmu markii qoladiisu waraabay ka dooneen iyo biyo waa haraadee biyanasii markay idhaahdeen waxaanu nabi muuse u waaxiyoonnay aan idrib ku dhufo bicasaaka alxajar ushaada dhagaxa u liqsii wuu ku dhuftay ushiibuu qaadoo dhagaxii loo tilmaamuu ku dhuftay fambajasat minhu dhagaxii waxaa ka soo burqaday ama ka soo butaacay inataa casharata cayna labiyo toban ilood labiyo toban qasabadood ayaa dhagaxii markuu u shiiliqsiiyey kasoo butaacay qad calima wuu ogaadoo garay kullu unaasin jilib waliba mashrabahum ishii ama goobtii ay ka cabbi lahaayeen si cad bay u garteen taasi nicmo ilaahay ummaddaa siiyaba ahayd wadallalnaa calayhim alghamaam waxaan u hadhaynay reer banu israa'iil daruuro wa anzalnaa calayhim waxaanu soo dejinnay almanna bahalkii la odhan jiray sharaabkii malabka ahaa wasalwa iyo shimbirkii dubnaa kuluu baanu nidhi cuna min dayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinku arsaqnay wanaagsane dayibka macaan cuna ee ilahay idiin diyaariyey wamaa dalamuuna kumaanaan gardaroonin walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun naftoodiibay ku gardaroodeen oo ay ku xadgudbeen taariikhda ilahay uuna barayaa waxa weeye ummadu intay hagaagsan yihiin nicmada ilaahay way haystaa taskiirta ilaahay ayay haystaa horumarkiisay dhaqse u helayaan laakiin marka ay ilaahay ku gacan saydhaan cusaaday noqdaan ay sii jeedsadaan nacdashiisi iyo cadhadiisay mutaystaan marka reer banu israa'iil waxay soo mareen wakhti oo jaaniskana heleen wakhti oo sidan ilaahay rusushiisuba ay u garab taagnaayeen waa intay rasuul ka tala qaadanayeen suuratulbaqarana waynu ku soo marnay qisadan mar kalena ilaahay wuu inoogu celiyey waa imtinaanu loo gallad sheeganayo kuwa nebi maxamed intay ag joogaan diidan ee kasoo horjeedeen labiyo toban jilib bay ahaayeen oo ka farcan markaa aimada qaarkood waxay tilmaamaan ilmo yacquubkii labiyo tobanka ahaabay ka farcnaayeen ama kuwa ka farcnaadeen ama qaar kale ha ahaadeene labiyo toban qolaal ayay ahaayeen labiyo toban baa loo qaybiyey markuu ilaahay doonaya inuu nicmadiisa u afsaaruu siiyo way cawdeen waxay dhahaan raad baa dhacay dee waxaanu doonaynaa biyo waxay u cawdeen nebi muuse ilaahayna waa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam rabbuna subxaana wuxuu tilmaamay nebi muuse calayhi salaam sidii biyo loogu samayn lahaa ayaa loo tilmaamaya waxaa la yidhi isticmaal uddi ushii cajiibka ahayd mutacadidat laqraad ujeeddooyinkeedu kala duduwanaayeen ulbusitay la yaab lahoo mucjiso u ahayd awooda ilaahayna ka dhex muuqanayso awood ilaahay ku socota ushan kolba dhan baa loo isticmaalaya waa ushaa la sidanayo isagaaba ka sheekeeyo hiya casaaya atawakau calayha waahushu biha calaa qanami waliya fiiha ma'aaribu ukhraa ma'aaribteedaasa ragga qaarkood kutub ka qoreenba usha iyo ma'aaribteeda usha iyo dheefta ay leedahay inkastoo reer magaalku tuuro oo aanu qaadaninba waxaad jeclaanaysaa markaad kutubta laga qoray akhrido ma'aaribulcasa almuhim ushan mar waxaa laga dhiganayaa riigii lagu qodayay biyaha marna waxaa laga dhiganayaa wixii cadowga lagu buufinaya lagu isticmaalayay marna wuxuu ka dhiganayaa biriishkii lagu tallaabayay uushani waa ul aad iyo aad u yaabadan dhagaxunbuu ku dhuftay inkastoo ali ay ku jirto alxajar mararka qaarkood ashu cahdiya ay noqotaa jinsiya ay noqotaa cahdiya waxay sheegaysaa waxa weeyaan waa shay tilmaan gaara leh alxajar dhagax gaar ama alxajar dhagaxuun dhagaxa kaa soo horbaxa unushaa ku dhuf wuu ku dhufanaya haddii uu ku dhuftayna labayo toban ilood baa kasoo butaacay fanbajasad macnaa fanfajarat minhu labayo tobankaa ilood ilaahay sababta uu uga dhigay labayo toban wuu xusay labayo toban qabiilay ahaayeen si aanay isugu cidhiidhin way hunguri weyihiin yuhuuddu hadiyo jeer waa daday addoonsatay maadadu ilaahay baa yidhi duribat calayhim adillatu waalmaskana waxaa dusha laga saaray dulli iyo baahi macnaha xoolo kasta ha haystaan awood kasta halaae ha lahaadeene ciisina ma laha mana haddaanay diin lahayn mana dhargaan oo waxa haysta ee miskiinnimada iyo baahida ah waa tan keentay dadka inay uusmiirtaan oo ribada iyo rashwada iyo dadka waxooda siyaabo kala duwan inay u cunaan oo isbaara ay u dhigtaan xoolaha adduunyadao dhan iminka baananbay bay u dhigteen kaantaroola'ahoo lasoo mariyay dadka wax kaga goostaan waxaas waa bankii caalamiga habay lacagtu ka wareegaysaa yuhuuddii baa goosanaysa miskiinnimadii iyo baahidii hayse daraadii way hunguri weynoo markaasaa dabeedna dee way shidhayaano labaiyo toban baa looga dhigay ilood qad calima kullu unaasin mashraba taasi waa la waraabiyey nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam saasoo kale mucjiso ugu ahaayeen biyahaa soo butaacaya farihiisay ka soo butaaci jireen mararka qaarkood oo kaba sii mucjiso badan kan dhagax bay ka soo butaaceene faraha nabiga iluhu kasoo butaaci jireen faraha dhexdooda ayay ka furmi jireen ilo weel yaroo biyo ku jiraan saa u dhex ayaa qaw biyuhu ka iman jireen faraha nabiga caleyhi salaatu wasalaam ceel goofa oo biyo laga waayay ayuu intuu isdultaagay ku tufayay wixii ilaahay u laqimay ee uu sheegay dabeetana biyuu soo buuxsamayay waa mucjisaadka rususha daruuraa loo hadheeyey raashin baa loo soo diyaariyey jaahi soon kariskiisa iyo hawshiisa waxba kaga bixin sharaabkii baa loo diyaariyey ilaahay wuxuu uhi cunabu ku mahadnaqa wey laakiin bay diideen marka intan ilaahay uhi wamaa dalamuuna walaakin kaanuu anfusahum waxay ka turjumaysaa caaqibata alamr arrinka gebagabadii wsi wuxuu ku dhammaaday in ilaahay uu cuqubo ku riday oo loo jawaabay markaasaa dabeedna tani ay imanaysa dulmi ay sameeyeen bay waxaasi ugu dhaceen marka ummada intuu ilaahay nicmo siiye hadday ku mahadnaqi waayaan ayaan darada ka dambaynaysaa taasa waa casharka laga qaadanaya cibrada waid waqti xus nabi maxamedow qiila lahum lagu yidhi reer banu israa'iil uskunuu haadihi alqarya magaaladan dega wa kuluu minhaa waxa ka cuntaan xayu shiitu meel kasta oo doonaysaan waa barwaaqe eh wax ka cuna magaaladaas waa cosobeh wa quuluu waxaad tidhaahdaan magaaladaa markaa gelaysaan xiatun su'lunaa xia ilaah waxaanu ku weydiisanaynaa dembidhaaf wadkhululbaaba sujadan albaabkana idinkoo madaxa foorarinaya ka gala oo ilaahay u sujuudsan oo rabbi u khushuucaya naqfir lakum khatii'aatikum gafafkiinaanu idinka tirtiri doonaa waa la ydinka salabayn waa la ydinka dhaafi dembiga sanasiidu lmuxsiniin samafalayaashana waanuu kordhin doonaa ajriga maxay sameeyeen fabadela waxay dooriyeen aladiina dalamuu minhum kuwoodii daalimiinta ahaa qowlan hadal bay qaateen hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum la faray kii la faray mid aan ahayn bay ku dhawaaqeen fa arsalnaa calayhim waxaanu ku sii daynay rijzan min asamaa cadaab xagga kore ah bimaa kaanuu yadlimuun dulmigay sameeyeen daraaddeed reer banu israa'iil taasaa soo martae yay idinsoo marin nabiguna calayhi salaatu wasalaam ummadan marar fara badan buu lahaa wareer banu israaiil waxaasaa ku dhacae ka joogsada latatabicunna sanana aladiina min qablikum shibran bishibrin wadiraacan bidiraaci wabaacan bibaac xataa low dakhaluu juxra dabin ladakhaltumuuh qiila man hum yaa rasuul allahi alyahuudu wanasaara qaala nacam waman innaasu ilaa ulaaik ow kama qaala calayhi salaatu wasalaam wallaahina idinkuwaa idinka horeeyey raadko tallaabaday qaadaan qaadi oo suxulkay qaadaana idinqaadi oo hadday sii kordhiyaan idinsii wadi oo nimankaa sidaa u daba raqlaynaysaan god bahashaa afriaadin leyda hadday galaana cidhiidiy weydinka dabageli markaa asxaabtu su-aashay weydiiyeen waxa wey ma yuhuudiya kiristankaad ujeedaa haa buuri waa kuwaa wey kuwa idin gacan haadinaya shaydaankuna aada ugu guurayo ee idinkaxaysanaya waa kuwa dhaqan iyo diinba idinka kaxaynaya wax wanaagsan wataa arkaysa dee dadkii muslimiinta maanta marka marar badan buu nebigu saa dadka uga digay iyaakum wa fainamaa ahlaka man kaana qablakum xamalahum an yasfikuu dimaa'ahum aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam war bakhaylnimada iska jira iyo laxajeclaxumada iyo waajibka ku adaygtaan buu nebigu lahaa shaxiixnimadaa iyo adaygnimadaa iyo laxajeclaxumadaas kuwii idinka horreeye yuhuudda ahaabay ku dhacdayoo waxay keentay inay islaayaan oo gawda iska saaraan oo dhiiggooda ay daadiyaan siduu midiba midka kale u damaaciyay magaaladan galabaa le waa baytulmuqadas oo cadow ka haystay baa lay xoreeya ilaa kol boqolaa ku imtixaanana berigaa hore gaalaa haysatay iyaguna islaam bay ahaanoo ka xoreeya baa le iminkana iyagaa gaalaahoo islaamkay u taallaa laleeya udkhulu uskunu haadihi alqarya kol boqolay u taallaa magaaladuna waa magaalo ilaahay dhulku waa dhul ilaahay meeshuna muqadasaadkii ilaahay wey mar walba waxaa ehel u ah cidda ilaahay ka tala qaadanaysa cidda ilaahay diidee ka gaalowdaa ehelba uma ah kumana abtirsan karaan deegaankiisana ma sheegan karaa tanaa daliilu ah waa marka gartiisa la naqaya weye berigii hore iyaga waxaa layi nimankii deganaa ee camaaliqadaha waaweynaabaa lay ka saara ehel uma aheen leanna waa gaalo waa goobi ilaahay qaaligaha ah. baa gaalo noqday soo maaha iyagiina in laga saaro weeye wamaa kaanuu wliyaa'ah awliyadiisu waa dadka muminiinta iyo muttaqiinta nimankii waxaa la yidhi si ilaahay uu idinku sakhiro meeshan qowl iyo ficil dhaha cadow marka la xoraynayo sideedaba waxa laga xoog bataa muslimkaga xoog bataa diin ilaahay oo lagu toosan yahay marka qowl wanaagsan iyo ficil wanaagsan dhaha qowl wanaagsanoo ilaahay lagu baryayo dembidhaaf lagu weydiisanayo baahida iyo daciifnimada lagu muujisanayo qowlkaa ku dhawaaqa ficil wanaagsanna muujiya oo sujuudu lixinaa idinkoo madaxa furanaya gala sidaasuu ahaa nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam sanadii sideedaad maalintuu xoraynaya maka markaad taariikhda akhrido isagoo daabadda gaadiidka fuushan buu madaxiisa hoos u foorarinaya rasuulku markuu maka gelaya caleyhi salaatu wasalaam waxa uu ay ka ahayd bay leeyihin culamaadu taariikh waa sujuud ilaahay uu sujuudaya meeshii layga eriyey ee kabaha layga iliyey ee aniga abukaraanu fakadka kaga baxnay mar haddii maanta aniga oo cisile aan sidaa ku gelaya xaragada ah ilaahayow adigaa mahadaaleh marka sidaa sujuuddaasoo kalea layi reer banu israa'iil ilaahay u sujuuda xida macnaa waxa weeye mas-uulunaa usuulunaa xia waxaanu ku baryaynaa ilaahay waa dembi dhaaf ficilna sameeya baa layi sujuuddaa ku gala dembigaana waxaan idiin ballanqaaday intuun dembiga idinka dhaafa kii falaa inaan u kordhiyo ma yuhuudi baa la karayaa yuhuudigu waa shariir jaanjaaman oo sunaysan yuhuuddu waxa aad arkaysaa koodii hore iyo kooda dambe inuu isku mid yahay qur-aanku markuu nebi maxamed kusoo degaya caleyhi salaatu wasalaam waa goorma intee udhexaysay wakhtigaa eh, nebigu joogay iyo wakhtigii nebigu joogay sanado badan ayaa udhexeeya haddana sidii loola hadlaya kuwii wakhtigaa ayuunbaa kuwan nebi maxamed la joogayna qur uula hadlayay sidiibaa kuwanna uula hadlaya marka macnaheedu waa isku mowqif waa isku aragti mabay ka tanaasulin manay ka baydin halkii kuwa hore mareen ee ibtilaysnaa fabadla aladiina dalamuu minhum qowlan hayra aladii qiila lahum waxay bedel qaateen hadalkii la faray midaan ahayn waa ka nabigu ka waramaya xadiidka dahaluu yasxafuuna calaa asdaahim wayaquuluuna xabatun fii shacriha dabada iyagoo ku siqayay galeen waxaanay leeyihiin iyagoo iska jeesjeesaya ilaahay ow xoogaa raashina baanu rabnaayo arabakii galkeedii ku jirtaa nimankii labadan la faray taasay ku ficilkiina way bedeleen qowlkiina way bedeleen shaydaan baa ku shaqaysanaya marka waxa weeye ilaahay amarkiisa iyo waxyigiisa oo la dooriyo cidhib xumaday leedahay baa taasaa ilaahay waxyigiisa oo dadku ay dooriyaan wax kale ay dhaafsadaan wuxuu doonayaba ha ahaadee wax kale ay door bidaan balaayadanaa ka dhalata sheeko caadiyaho reer banu israail lagaaga sheekaynaya maahee waa xadiif iyo war axsanulqasas ah oo lagaaga warramayo si aad cibro iyo cashar uga qaadato ummadaaba wakhtibaa ilaahay sidaa ugu hadheeyey oo raashinka ugu diyaariyey oo biyaha ugu diyaariyey markaasay ku dambeeyeen noocan berigaana ilaahay bay ogolaadeen berigan dambena ilaahay bay diideen marka dadka caalamka ku nool wakhtiga ilaahay ogol yihiinna waxaanoo nicmo isku qoofalan bay helayaan iyo raalinoqosho ilaahay marka kalena cadhaalla laakiin cid odhan karaysa annagu eh, marnaba ilaahay ma kala go-ayna waxaan doonayaa samaynaya ma jirto ta laga taas faarsalnaa calayhim rijsan min asamaai bimaa kaanuu yafsuquun rijsi xagga koraabaan kusoo dejiyey marka rijsigaas muxuu ahaa allahu aclam mararka qaarkood riwaayadku waxay tilmaamayaan in daacuun lagu saleeday daacuunka baalkan daacuunka laydhaaba ayaa lagu sii daayay jaraafiimta bakteriyada yaryaree aadka u basiidka ah ayuunbaa caloosha ka gujisay uun dabeedna waxunbaa ka furmay daacuunku qoladaa cadaab buu ku ahaa iyo rijs ummadeennana dee soo gaadh oo had iyo jeer mid caasi iyo dhimbiilaha ka duulo wixii uu sameeyey dadka way wada gaadhaan ummaddanna waa ka soo gaadha daacuunka laakiin waxaynu kaga duwannahay ilaahay wuxuu uga dhigaa qofka wuxuu ugu naxariisto oo loogu dembi dhaafo shahiid uu ku noqdo qofka mabduunka ama madcuunka daacuunkuu helo shahiid buu ku noqdaa ummadda kuwana cadaab bay ku ahay laakiin waxaad arkaysaa macsiyadii la sameeyey caalamka soo martay raadka ay ka tagtay khatarta badan inuu yahay weli mid aad u dhib badan mar qura lagu hurgufay dabeedna toddobaatan kunbaad ayaa afka dhulka daray mar keliya wasalhum waxaad nebi maxamedoo weydiisaa bal nimankan kula murmaya reer banu israa'iil taariikhdoodii madoobay dib u xusuusiyo canilqaryati magaaladii weydii allatii magaaladaasoo kaanat ahayd xaadirata albaxr badda xeeligeeda ama badda qoorigeeda id wakhti kawar ama dadka u sheegoo weydii iyagana id yacduuna fi sabti markii ay sabtida ku xadgudbayeen id wakhtiba ahay ta'tiihim xiitaanuhum waxay iyaga u imanaysay kalluunkooda kalluunkiibaa u imanayay yowma sabtihim maalinka ay sabtida galaan ayuu kalluunku imanayaa shuracan isagoo soo dabadbaxay bannaanyaalah bannaankiisa soo taagaya wa yowma laa yasbituun maalinka aanay sabti ahaynna laa ta'tiihim kalluunku uma imanayo lama arkayaba badweyntuu tegay iyaba waa cajaa'ib kadaalika sidaasaanu nabluuhum ugu imtixaanay bimaa kaanuu yafsuquun faasiqnimaday sameeyeen daraaddeed ayaa ilaahay ka daba taaganyoo tirjirabaadan iyo imtixaankanna waa la mariyey waanay ku fashilmeen sida aayaadka dambe sheegaya reer banu israa'iil iyagoo iskaba dhib badnaa haddana imtixaana la mariyey imtixaanadaasi waxaa ka mid ahaa u xalaalahaa ama dayibahoo wanaagsan in laga xaaraantinimeeyo qaacidaynu markii hore soo sheegnay shay waloo xaaraanayba inuu yahay maxay inuu yahay khabiid laakiin shay dayib ahoo macaan haddii ummad laga xaalaantimeeyo oo loo diido waa cuquubatan lahum fa bidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim dayibaatin uxilat lahum dulmi ay sameeyeen daraaddeed ayaanu reer banu israa'iil dayibaat waxyaaba macaanoo xalaal u ahaa ayaa laga xaaraantinimeeyey marka haddii wax wanaagsan ummad laga xaaraantinimeeyo waa cuquba cuquba wey saasoo kalea kalluunkii xalaasha ahaabaa layi joojiya maalinkaa sabtida jimcaha ka doorateen jimci baa lay weyneynoo way diideen haddaba maalinka sabtida ana la siiyadaya maalinkii baa layi waxaa xaraamaho ayadaanu ah gaadhsan karaynin bahalkaa kalluunka ee badda ku jira qur-aanku ma cayimin baddaasi tay ahayd hadday muhiimtayna wuu cayimi lahaa baduhuna way badan yihiin qaar waaweyn iyo qaar yaryarba eriyada shaam iyo e, badaha ka ag dhowdhow marka badaha yaryare shaam ku jira e, e, macnaa ku yaala ayuunbaa ay u badnaayeen nimankaasi ayay u badan yihiin culimadu inay baddaasi ahay baddii ay wakhtiga ag joogeen ayaa la kalluunka badda taabanina intaasunbaa loo sheegay waaya imtixaanka ilaahay u wejiyaal badan yahay marka qof wax loo diido waxa iska dhacda iyadoo imtixaanka loo sii cuslaynayo in kubadda loo sallaxoba sidii u laadi lahaa loo soo dhoweeyaba oo loo sahlo wayana waa imtixaan labaad imtixaankiio isa saara wey kaa iskadaa waa imtixaan inkii la soo dhoweeyaana waa imtixaan labaadba iyaduna wax kadeeda weye marka haddii aad aragto xaaraantii laguu diiday oo sakhiran iyana in imtixaan labaad tahay ogow xaaraantii oo si dhib yar loo helayo jawigeeduu diyaarsan yahay oo si sahlanu qofku u samayn karo iyana waa imtixaan labaad oo lagu sii imtixaanayo bahalkii kalluunka ahaa maalinta sabtida wuxuu imanayaa shuraacan halkanuu imanaya qooriga oo waa wada ciyaaraya halkanuu soo figaasaya maalinka kalena la arki maayo dabeedna nimankii way fikireen oo waxay si ay xeegana xeega u noqoto ilkana u nabadgalaan <laughs> soomaalidaasa idhaahdeen mal iyagu iyagu wuxuuna farsamay degeen odhanaysa bahalkii maalintaana aan iska dayno qabashadiisa si aynu maalinta ku xigta u ugaadhsannana aan farsamo samayno marka eh, farsamadaasi noocay ahayd qur-aanku ma sheegin laakiin waxaa culimmadu ay kutubahooda ku qorayaan qaarkood inay waxyaaba dhigeen xagga dambe ka dhigeen si uu sii galo shabagyo iyo wixii qaarkoodna waxay tilmaamayaan halkii badda qorigeeda biyuu ka caariyay inay godo dhaadheer ka qodeen oo bahalku ku hadhi karo farsamuunbay isticmaaleen markuu maalintii bahalkii waa la dabay intoo loo kaarteeyey oo loo fikiray ayaa la dabay maalintii sabtidii oo farabadnaa maalintii axaddiina waa la qabqabtay oo waa la ugaadhsaday dabeetana waxay idhaahdeen dee axad baanu ugaadhsanaye sabti maanaan ugaadhsanin waxaa tan la mid ahayd waxaa laga xaaraantinimeeyey subaga kolkaasaa intay dhalaaliyeen ayay iibiyeen kolkaasay lacagtii cuneen markii la yidhi waa sideena waxay dhahan lacag baanu cunnaye eh, subag maanu cunin isagoo taa ka digaya nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid sanadkiisu jayid yahay rijaaluhu hiqaatun mashhuuruun waxa uu leeya laa tartakibuu martakabat ilyahuud fatastaxiluu maxaarim allaahi biadna alxiyal waar yahuudi siday u dhaqmeen oo kale ha u dhaqmina xaaraanta siday isugu dayin ha isugu dayina haddaad sidaa waddadaa martaan wixii xaaraantahaa waxaa ku xalaashanaysaan xeelada yaryar marka qiildayga faasidkaa ah nimanka laga barta weeye qiildayga soomaad maqal faasidkaa ah. lidaalik baa ah, waxyaabaha islaamku xaaraantinimeya waxaa ka mida waxaan la idhaahda maxladka maxlal bay soomaalidu idhahdaan waa muxallile ninkiioo gabadhii dalqadii ka dhammaadeen oo dabeedna doonaya inay isku soo noqdaan koow midina adeerkiiyo orgac u ammaanaysanaya dabeetna wuxuu leey war habeen arag inta habeen aragto dee ii soo dah wadaadada qaarkoodna waaba ku taliyaanba subxaan allah marka arrintaas maxay ka dhigan tahay dee waxaan qofkan waa lagu cuqubaynaya dalqadiisii markuu ku lexe jeclaabi waayu iska wada dhammeeyu nin lumiyey waxaa lagu cuqubay inay nin iskeedu guursato muddo uu la soo joogo oo intaasaa wejiga laga dhuftay intiibaa tana laga takhalusaya waa wax dariiqo lagaga fakarayo marka nabiguna caleyhi salaatu wasalaam aad buu uga digay arrintaas waa xeeladays shaygii xaaraamta ahaa waxa la mida shay kasta oo wixii xaaraanta ah dulboodayo qiil sidaa maan samayna dee saasaan sameeyey ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu eegaa qalbiga ayuu eegaa quluubta ayuu eegayaa marka qofka qalbigiisu haddii uu wax si yeelayo wax kalena uga jeedo taa qalbigaa lagu xisaabtamaya ina alumuura bimaqaasidiha qawaacidda shareecaddeena shantee ugu waaweyn bay ka mid alumuuru bimaqaasidiha arinka qasadkiisaa lagu eegaya waaya aan qisadoodii kusii socon lahaa daba markii bahalkiigu soo baxee la iska ugaadhsaday ayaa saddex qolay noqdeen qola waa kuwan ugaadhsadee bahalkii axadii qabqabtee qashee cunay qolana way diideenoo waxay dhaaheen war waxaan ilaahay uu xaaraantinimeeyey qoorta ha kaga soo wareegina albaabkii unbaydaan ka gelin daaqadaa kasoo gashayna ka daaya war xaaraanta joojiya qoladii labaadna way iska aamuseen saddexaad qoladii saddexaadna way iska aamuseen saddexdaa faraar ayay yeeshay eeg saddexdiisay u qaybsameen waid waqti xus qaalat ay tidhi ummatun minhum koox iyagii ka midii lima taciduuna maxaa u waaninaysaan qowman qolo allaahu muhlikuhum ilaahay uu halaagi doono aw mucadibuhum cadaaban shadiidan ama cadaab kulul buu ilaahay cadaabi qolaa sidaayy waa qoladii aamustay baa la hadlay kuwii wax diidayay qaaluu markaa waxay idhahdeen kuwii wax diidayeyna macdiratan waxaanu cudur daaranaynaa ilaa rabbikum ilaahayna walacallahum yattaquun iyo bal inay ilaahay ka cabsadaan xujadana waa ku ogaynaa inaanu ka barinnaho naan la soconna waa u sheegaynaa ilaahay falamaa nasuu markii ay ka tegeen ilaaweyn diideen maa dukiruu bihi wixii lagu waaniyey xaq ahaa ee ay ku adkaysteen xaaraantii inay booshaaqaan ay cunaan anjaynaa waxaanu nabadgelinay aladiina kuwii yanhawna cani suu kuwii xumaanta diiday waa nabadgeliyay baagilhawi ee ka gacan taagtay wa akhadnaa waxaanu qabanay aladiina dalamuu kuwii dulmiga sameeyeyna bicadaabin ba'iis bicadaabin shadiid cadaab daran oo kulul baan ku qabtay bimaa kaanuu yafsuquun faasiqiinta ay ahaayeen daraaddeed falamaa catow markii ay ka santaageen ay ka kibreen camaa nuhuu canhu wixii loo diiday ka tegiddiisa wixii loo diiday iskadayntiisa kolkay ka kibreen qulna allahum waxaanu ku nidhi kuunuu waxaad noqotaan qiradatan daayeero khaasi'iin yaryaroo liita halkaasaa lagu dhameeyey arrinkoodii lagu soo gebagabeeyey saddex qolay noqdeen faaciliina lilmunkar qaar xumaantii sameeya u banbaxay wa ummatun mowqifuhum alinkaaru liijaabi iyo qolo labaadoo mowqifkoodu ahaa diidma anfac leh iyo qolo saddexaadoo kaana mowqifuhum alinkaar asalbi diidmo negatifa ama diidma aan faa'iida ku jirin marka qolada samaysay waa cad qolada inkaarkoodu ijaabiga aha waxa weeye waa qolo iyagu diidmada caddaystay waxay u sheegeen inay ka baryihiin waxay la jahreen oo iyaga ay ula tegeen kuwii xumaanta samaynayay war ka hadha waxan war iska daaya war ahayna wala aafaynina war gacmaha ka qaada waa inkaar iijaabi baa la ydhaahdaa waa diidmada khayrka leh wanaagsan ee qofka laga doonayo waa inkaaru lmunkar bilqowl arrin miisaankeedala wey intii ay karayeen baanay hagranin halkaasay ayay isbaraxeen qolada labaadee inkaarkoodu salbiga u ahaa inkaar wuxuu ahaa aamusnaani la socoto macnaha iyagoo qowlkii karaya hagrasho la yimaadeen darajadan saddexaade aamusku waxaa iman kartaa marka la kari waayo ta ficilkiiyo iyo qowlka iyaga oo ficilkii qowlkii kari karaya ama ficilkii iyo qowlkiiba karaya hagradeen kolkaasay dabeedna iska huuriyeen iska aamuseen maxay naga galay bay dhahdee iyaga ilaahaybaa kuleh sida dadka qaarkood marka innaga laga hadla munkarka waa hebela waxaan maxaad u diidi weyda waad kari karaysaae eh? dee ilaahaybaa kuleh ilaahaybaa xisaabinaya maanaa xisaabinaya halkaasuu is soo taagaya saddexdii qolo laba waa ilaahay waa xuso qoladii xumaanta samaysay in cawda loo jaray cadaab ba'iisa ah, cadaab adag inuu ilaahay ku horgufay waa sheegay wuxuu sheegay inuu ka saaray bani aadamnimadoo xayawaanka kuwa u liita u ka dhigay qoladii xumaanta diidayna ilaahay wuu xusay oo ammaantooday leeyihin qoladii aamustayna waa laga aamusay waa laga aamusayoo ka aamuskaa qolyaha qaarkood waxay leeyihiin way badbaadeen sharafunbaanay helinoo lama ammaanin waajibkoodii inay guteenna lama xusay laakiin ka aamuskaasaa ku dhacay qolyaha qaarkoodna waxaa leeyihiin in lala halaagaybaaba suuragalaba naskuma cadaynin laakiin aamuskaasaaba inkaar ugu filanba waxaa ilaahay uhi qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin daayeero dulaysanoo yaryar noqda daayeer macnaha qofku sidiisaba kolka xumaanta iyo samaanta u kala soocan yihiin ee uu garanayo xilka saaran ee waajibka ilaahay uu ku addoonsaday uu samaynayo waa aadami hagaagsan weeye waa qof bani aadamoo hagaagsan oo aadaminimadii loo abuuray garanaya xikmaddii xilkii loo abuuray buu gartayoo waa qof ixtiraamkii aadaminimada garanaya weeye ila ilaahay buu ka dambaynayaa wuxuu istaahilaa aadaminimadiisa in lagu karaameeyo qofku haddii uu ilaahay ka tala qaadan waayo muu garanin xilka iyo xikmadda loo abuuray aadaminimadiibuu ka tanaasulay markaa oo xayawaankii aan xilkuba saarayn buu liiskooda ku beeray darajadaasuu noqday dabeetana wuxuu istaahilaa in daayeer laga dhigo bal hadduu isagu xilkii bani aadamka gudan waaye saarnaa oo dabaqadii xayawaanka u dhaadhacay dee isagaaba doortay in muuqaalkoodiina loo yeelo marka nimankii saasaa arrinkoodii uu dhacay oo waajibkii ay diideen daraaddeed ba ilaahay uu ka dhigay sidaas marka ilaahay wuxuu ummadda farayaa inaanay noqonin kuwa xumaanta sameeya kuwa ka aamusa toona laakiin xumaanta kana gacan taagtaanay diidaan iyaguna aanay samaynin wallah subxana wa tacala